رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد باب استحباب القميص jacayl la jeclaysto iyo sunnayn la sunneeya dharka qamiiska ah ayuu baab u yahay can umi salamata radia allahu canha qaalad waxay tiri kaana axabu hiyaabi dharka midka loogu jecel yahay ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay xaggiisa sala allahu calayhi wasalama alqamiisu qamiiskuu ahaa ama dhaqan carbeed waaya dheh ama labis carbeed waaya dheh dharka loogu jeclaa rasuulka agtiisa wuxuu ahaa qamiiska qamiiska ayuu aada u jeclaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo labiska midka loogu jecel badnaa ayaa wuxuu ahaa qamiiska rawaahu abuu daawuud ayaa xadiid ka wariyey iyo watirmidiyu wa qaala xadiidun xasan baabu sifati tuuli lqamiis khamiiska dheeraantiisa meesha la geynayo sifadiisa waay walkummi iyo kumka kumka waa meesha gacanta markuu khamiisku gacmo dheero yahay kummiga gacanta xaggee baa la geynayaa walizaari hoosguntigay wa darafi lcimaamati cimaamada darifkeeda wa taxriimi isdaali inay xaaraan tahay in la raariciyo shay oo min daalika arrintaa kamida calaa sabiili khuyalaa ayadoo kibir markaa loola jeediyay waa karaaha inay karaahiyo tahay min gayri khuyalaa haddaan kibir loola jeedin macawista surwaalka qamiiska waxa lamid ka ah in la raariciyo aanqowga hoosna la geeyo inay mamnuuc tahay waa marka khayal iyo khuyal iyo kibir markaa loola jeedo ama hadduusan qofku kibir ula jeedin waa karaahiyo waa nin caata ah markaasa surwaalkii ka dhacdhaca hoos guntigii baa ka dhacdhacay kor usoo qaadqaada marka noocaasi kuma jiro can asmaa binti yaziid alansaari radia allahu canha qaalad waxay tiri kaana wuxuu ahaa kaana wuxuu ahaa kummu qamiisi rasuulillaahi rasuulka alla qamiiskiisa gacantiisa ila rusuq ilaa rusuquu markaa gaarahayay rusuqa macnaha waxaa loola jeedaa baa la yidhi waa mifsalka ama xubinta u dhaxaysa saacidka iyo kafka gacanta inta dheer kasoo bilow xusulka soo wad ilaa meesha waxaad keentaa dheer iyo kafka inta lulataa laba laf a u meesha saacadda iyo cambuurka gacmo dheeraha laga xirto ee guluuska iyo meelahaasaa markaa loola jeedaa ilaa meeshaasuu imaanahayay rawaahu abu daawuud watirmidi wa qaala xadiidun xasan وعn بن cmر رضي الله عنهma أن النبy صلى الله عليه وسلم qaala wuxuu yihi nebiga man jara thawbahu qofka maradiisa jiida khuyalaa'a si isqaadqaad ah lam yandur الlah ilaahay ma fiiriyo ilayh xaggiisa ywma الqiyaamati maalinta qiyaamo maalinta aakhira ma fiirinayo faqaala abu bakr baa yihi yaa rasuul الlah rasuulkii allow ina hoos guntigaygu yastarkhi wuu raaraacaa hoos buu aadayaa ilaa an atacaahadahu inaan celceliyo maahane inaan la balballamoon celceliyoon marba kor u qaado maahane fa qaala lahu rasuulku wuxuu ku yidhi innaka adiga lasta ma tihid miman yafcalu miman yafcaluhu khuyalaa dadka kibirka u samaynaaya kuma jirtid adiga bacdamaa abuubakar nin caataa uu ahaa oo xanixiif ah saa darteed mar allaala markuu husguntigu xirtaba waxoogaa kadib hoos buu aadayaa waa soo qaban abuubakar kor buu usoo qaadayaa marka adiga dadka kibirka u samaynaayo ma ku jirtid baa la yidhi rawaahu albukhaari baa xadiidka wariye wa rawaa muslimna bacd qobol ka miduu markaa wariyey saa darteed dadka kibirka u samaynaya aa wiilasha ciyaal biidka ah ee jayniska hoos u dhaafsiisiiyey anqowga hoosna markaa u maray kuwaas waa kuwa markaa laga hadlaayo ee la leeyahay naartay dhex ahaanaya ilaahayna ma fiirinayo maalinta qiyaamo bacdamaa xaaladdu ay sidaa tahay ayaa waxaa la leeyahay mar walba sarwaalka kor u qaada ama macawista ama qamiiska iyo wixii markaa lamid ah oo dhanba wa abi hurayra radia allahu canhu ana rasuula allahi qaal laa yanduru allah ilaahay ma fiiriyo oo ma fiirinayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo ilaa man jara isaarahu qofka hoosguntigiisa ku u jiida dhulka bataran si kibir ah macnaha batarka macnaha waa cajaban oo hoyaalaa waa isqaadqaad iyo isla yaabid darteed qofka markaasaa u sameeya laa yanduru allaahu ilaahay ma fiirinayo firmadan macnaha waxaa loola jeedaa il naxariis leh ilaahay ma ku fiirinayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ilaa man shaksi xaji jara jiiday isaarahu isaarkiisa iyo hoosguntigiisa ku jiiday dhulka oo anqa ugu dhaafay baqaran si kibir ah muttafaqun calayhi wa canhu can ilnabiyi sal allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi maa asfala wixii ka hoos mara min alkacbayni anqawyalka oo min al isaari hoos guntiga iyo dharka ah fa finnaari nnaari naartay dhex ahaanaysaa macnaha fa finnaari bay markaa ahaanaysaa oo waxaa ahaanaya macnaha qofkiisaa markaa u ladistaa oo hoos ay ka maraan eezaabkiisa ama dharkiisa anqawyadu ay hoos u dhaafaan naartuu dhex ahaanaya rawaahu lbukhaariyu baa xadiidkaa wariyey wa can abi darin radi allahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi halaatatun saddex qofood laa yukallimuhum allahu ilaahay la hadli maayo hadal naxariis lah yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo walaa yanduru ma fiirinayo ilayhim xaggooda raxmad fiirin ah walaa yusakiihim mana tahiraayo dembi iyo xumaan ay sameeyeen kama nadiifiyo walahum cadaabun cadaabna waa leeyihiin aliimun ee xanuun badan cadaabka kan oo xanuun badanna way leeyihiin saddex qofood oo ummadda ka mid ah faqaala qaala wuxuu yidhi faqara'ahaa wuu akhriyey arrintaa rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam talaata miraarin saddex mar buu ku soo celceliyey rasuulku wax ahmiyad leh markuu ummadda u sheegayo arrin cajiib badan oo khatara markuu dadka uga digayo in badan wuu ku soo celcelin jiray qaala abudar wuxuu yidhi khaabu way hoogeen wa khasiruu wayna khasaareen saddexdaa qofoode man hum waa kuwee yaa rasuul allaahi rasuulkii ilaahay saddexdaa qofooduusan ilaahay u naxariisanin cadaab xabiib ahna leh uusan dahirin uusanna la hadlaynin yaa waaye way hoogeen wayna khasaareene man hum waa kuwee yaa rasuul allah rasuulkii ilaahay qaala wuxuu yihi nabiga almusbil waa midka ee hosguntigiisa dhulka ku jiida waalmannaanu waa galad sheegasho badnaha midka dadka marka wax tara mar kasta ku sheegtaa sootaan ku baahi tiray sootaan ku soo dhaweeyey sootaan waxaa kuu qabtay sootaan kiradii kaa bixiyey waa mannaan waa manna sheegasho badne ka saddexaadna waa almunfiqu kan bixiya silcatahu badeecadiisa bilxalfi alkaadibi dhaar been ah dhaar been ah ayuu ku bixiyaayo mar kastuu wax gadaya wallaahi baa ka horaysa waa dhaar badane saa darteed hilib buu iibinayaa waa dhaarana bataati buu gadayaa waa dhaarana dirac bay gadaysaa way dhaaranaysaa dadka salaacada iyo badeecada inta badan dhaarta beentaa markaa ku bixiya rawaahu muslim baa xadiidka wariyay wa fii riwaayatin lahu almusbil isaarahu saasay markaa ku dartay tii hore almusbil bay markaa tiriyo waa musbilka midka hosguntiga dhulka ku jiida isaarkiisa midka hoos u raariciya ee aanqowgu markaa uu dhaafo wa can ibni cumar radi allahu canhuma can inabiyi sal allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi isbaadu fi lizaari walqamiisi walcamaamati man jara shay-an khuyaalaa lam yandur illah ilayhi yowma alqiyaama rawaahu abu daawuud wاlnisaa'i biisnaadin saxiix talisbaan jiidid ama raaricitaan la raariciyo fi lisaabi hoosguntiga walqamiisi qamiiska iyo walcimaamati cimaamada man jara qofkii jiida shay-an shay dhulka ku jiida khuyalaa si kibir ah asagoo ula jeedaa lam yandur illaah ilaahay ma eega subxaana wa tacaala ilayhi xaggiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo hadduu ilaahay kaa jeesto yaa wax kuu qabanaya haddii ilaahay ku fiirin waayo yaa ku fiirinayo fiirmadiisu wax anfacaysaa waa ma jirto rawaahu abu daud baa xadiidka wariyey waannisaa'i biisnaadin saxiix wacan abi wacan abi juray jaabir ibnu sulaym radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi ra'aytu rajulan nin baan arkay yasduru annaasu dadku ay u fulahayaan can ra'yi ra'yigiisa mar kasta uu ra'yi keeno dadku way qaadanayaan macnaha waxay fulinahayaan oo ay u fulahayaan dadka can ra'yihi ra'yigiisa laa yaquulu shay-an shay ma dhaho ilaa sadaruu canhu way u degdegaano way qaataanoo way fuliyaan qoltu waxaan idhi man haada waa ninka waa kee ninkan dadku ay ra'yigiisa iyo hadalkiisa iyo taladiisu mar kasta ay qaataan qaaluu waxay dhaheen rasuulullah waa rasuulkii ilaahay rasuul alla waayaa laygu yidhi qultu waxaan idhi calayka assalaamu yaa rasuul allah saasuu ku salaamay calayka korkaaga assalaamu ha ahaata yaa rasuul allah maratayn laba jeer qaala wuxuu ihi nabiga laa taqul calayka asalaam ha dhihin saa salaan ma aha calayka asalaam ha dhihin waayo calayka assalaamu taxiyat lmowta dadka dhintaa lagu salaamaa waa taxiyada amwaadkii dadka dhintay qul dheh assalaamu calayka korkaaga nabadgelya ha ahaato qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi anta rasuulullah aada rasuulkii alla maa tahay su-aasha suu weydiiyo rasuulkii ilaahay miyaa tahay qaala rasuulku wuxuu dhahay ana anigu rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay baan ahay alladii ilaahay rasuulkiisii baan ahay idaa asaabaka dur dhib markuu ku taabto oo fa dacawtu aad tuugto kashafaw canka kaa fayda waxaan rasuul u ahay ilaahay marka intuu dhib ku taabto dhibkana uu kaa fayday aada tuugto oo dhahda ilaahow iga qaad kaa faydaa allahabaa isoo dir rasuulkiisii aan ahay wa idaa asaabaka hadday ku asiibto caamu sanna sano abaareedna oo fa dacawtahu aada tuugtana an ambatahaa laka kuusoo dhaliya dhulka kuu soo bixiya sarcigii iyo wixii markaa ilaahay uugu talagalay wa idaa kunta haddaad ku sugan tahay biardin dhul dhulkaasoo qafrin aw falaatin waa isku macnee dhul baxgooye ah oo cidlo oo mana ah oo fadalta ay kaa dhunto oo fadalalta fadalta raaxilataka raaxiladaadu ay kaa baxsatay kaa dhunto oo fadacawtahu aada tuugto raddaha calayka kuu soo celinaya allaha rasuulkiisii baan ahay qaala wuxuu yidhi qultu waxaan ahay ichad ilaya waxaan idhi buu yidhi ichad ilaya ilaa dala rasuulkii allah haddiiba allaha uu kuu soo diray ii dardaaran buula jeedaa ichad ilaya ilaa balan oo ballan iyo dardaaran isii qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa tas wuxuu yidhi laa tasubanna ha caynin axadan qofna weligaa qof ha caynin caytame ha noqonin mid caytame oo dadka caaya ha noqon buu ii yidhi ha caynin qofna waa axad hadaba qaala wuxuu yidhi famaa sababtu bacdahu xuran walaa cabdan maalintaa kadib nin xor ah iyo nin addoona ma caynin haalintuu rasuulku ii yidhi qofna ha caynin wallahan weligii dad caynin dada afkooda caydu saarsaaran tahay oo faaxishiin ah oo fuxshi badan oo fuxshi ku hadlaa saa darteed rasuulka ninkan wuxuu kula dardaarmaya fiiri weligaa qofnaha caynin markuu rasuulku saa-iidi xorna ma caynin buu yidhi adoonna ma caynin walaa baciira iska taa waxay rati ma caynin waa geel walaa shaatan iyo ri intaana ma caynin rasuulku hadalkiisa sii wata wuxuu yidhi walaa taxqiranna ha yaraysani min almacruufi macruufka shay-an waxba wax macruufka ha ka yaraysanin ha isdeen waxaan wax yar waayee samay baa loola jeedaa wax kasta oo macruuf ah oo wanaag ah samey oo ha yaraysanin ha dayirsanin waa yidhaahdaa macnaha wa an takallama adoo la hadlaba ha ahaado wa an takallama akhaaka walaalka wa anta adigoo munbasitun ilayhi wajhuka wejigaaguu u furfuran yahay qofka haddii adiga uu ka hor yimaado marka aada la hadlayso adoo bashaash ah oo wejigaagu furfuran yahay adoo la hadlaba ha ahaadee macruufka ha samaysani ha yaraysan macnaha oo wejigaagoo furfuran oo aada dadka kula hadasho ina dalika arrintaa min almacruufi macruufkay ka mid tahee warfac isaaraka macawistaadana kor u qaad ilaa nisfi saaqi shanshada gey macnaha nisfu saaqa markaa geeyo dhexdhexaadka lugta markaa geey oo warfac isaaraka hoos guntigaaga kor u qaad ilaa nisfi saaqi fain habayta haddaad diido oo macnaha haddii aad intaa inka badan rabto waaye fa ilalkacbayni aan qowyalka geey qoobabka yeesanka hoos mari wa iyaaka waxaan u kala digayaa adiga iyo wa isbaala al isaari isaarka oo la raariciyo dhulka lagu jiido fa inahaa maxaa yeelay min almakhiilati kibirkay ka mid tahay hoosguntiga oo dhulka lagu jiida iyo surwaalada khaasatan dhallinyarada jeeniska hoos gaarsiiya wasakda badan baad arkaysaa faa-iidaldaradaad arkaysaa foolxumadiibaad arkaysaa dad bay la fiican tahay dabaawanaad iyo waxyaabo kale markaa u arka makhiilada iyo kibirkay ka mid tahay wa ina allaha ilaahayna laa yuxibu ma jecla alilata kibirka isqaadqaadkiima khilada ilaahay ma jeclaa wa in imru'un qof haddii shatamaka uu ku caayo oo wacayaraka uu kuugu ceebeeyo bimaa yaclamu fiika wuxuu kugu og yahay dembi iyo xumaan aad uu kugu og yahay hadduu qof kugu caayo ama uu kugu ceebeeyo falaa tucayirhu bimaa taclamu fiihi waxaad ku og tahay ha ku ceebayn adiga ka aamus ha ku sheegin fa inamaa wabaalu daalika kaa ciqaabkiisa iyo dembigiisa calayhi korkiisau ahaanayaay wabaalka iyo dembiga iyo ciqaabkii waxyaabaha ka ratibmaya adduun iyo aakhiro asaguu korkiisu noqona wax hadduu kaa sheego wax hadduu kaa sheego waxaad ku ogtahay ha ku sheegin xataa wuxuusan ogeyn hadduu kugu caayo uusan cilmiba u lahayn ama aan jirin wax aad ku ogtahay ha ku sheegin ee marka ka aamus rawahu abu daawuud ayaa xadiid ka wariyey iyo tirmidi biisnaadin saxiix ayuu ku wariyey waqaala tirmidi xadiidun xasanu saxiix waaye ayuu markaa yidhi wacan abi hurayra qaala baynamaa waqti rajulu nin yusallii uu tukanayo musbirun isaarahu hosguntigiisana uu dhulku raaraaco qaala lahu wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahi sal alla alayh wasalam idhab bax oo fatawada soo wisqaado bax salaada u soo wisqaada buu yidhi fadahaba wuu baxay fatawada'a wuu soo wisqaatay uma jaa'a waa yimid faqaala idhab fatawada bax soo wisqaada buu yidhi faqaala lahu rajul nin baa yidhi yaa rasuula allah maa laka amartahu an yatawada maxaa dhacay oo aad u amartay inuu weyse qaato uma sakata can uma intaa kabacdina sakata canhu aad ka aamustay xaggiisa qaala nebigu wuxuu yidhi inahu kaana yusalli waa tukanayey wahuwa musbilu izaarahu asagoo isguntigiisu raaraco wa ina allaha ilaahayna laa yaqbalu ma aqbalo salaata rajulin eh, musbili nin hoosguntigiisa iyo dharkiisu dhulka gaarsiisan yahay salaadiisa ma aqbalo rawaahu awdad xadiiska disnaad ku wariyey calaa shardi muslim xadiidku wuxuu tilmaamayaa li raggu inay mamnuuc ka tahay sideedaba inay ku tukadaan dharka oo dhulka raaraca dhalka marka inuu dhulka u garo dumarka loogu talagalay inuu qarsoonaado ama inta kasoo hartay raggaa waa ka mamnuuc laakiin xadiisku sida daciif ah waaye bay culimmadu yidhaahdaan wa can qays bin bishr attaklari ninka lagu magacaabo attaklari qaala wuxuu yidhi akhbaranii abi aabbahay baa ii qabray oo ii sheegay wa kaana aabbana wuxuu ahaa jaliisan mid la fadhiya liabidarda ninka lagu magacaabo abidardow aabbahay la fadhiyey qaala wuxuu yidhi kaana bidimishqa dimishaq waxaa joogay rajulun nin oo min asxaabi nnabiy nebiga asxaabtiisa ka mida ah sala allahu calayh wasalam yuqaalu lahu waxaa la oran jiray oo la yidhaahdaa sahal ibnu sahal ibnu alxandariya ayuu magaciisu ahaa ninkaa sahal ah ayaa dimashik joogo asxaabta nebiga ka mid ah wa kaana rajulan nin buu ahaa mutawaxidan mutawaxid ah mutawaxidka wuxuu ula jeedaa nin infiraad ahoo dadka ka baxsan oo keligii meel iskaga qalweeyo dadka buuqooda iyo aan soo dhexgelin oo keli keli keli keli keli fadhiyo ah qallamaa waxaa yarayd yujaalisu nnaas inuu dadka la fadhiisto wuu la fadhiisan jiray dadka laakiin ma badnayn inamaa huwa inuu salaatun salaad ku jiro maxay tahay inamaa huwa salaatun fa idaa faraqa markuu dhameeyo salaada fa inamaa huwa tasbiixun wa takbiirun xataa ya'tiya ahlahu ilaa helkiisa uu u tago nin noocaas maa dad la fadhiisanaya marka nin subxaan allah subxaan allah subxaan allah maantoo dhan maantoo dhan dalbalaya alxamdulillah alxamdulillah alxamdulillah maantao dhan ku jira see xaalku yahay ama salaad u taagan yaa kusoo dhiiran kara inuu soo ag fadhiistooo sheeko malaayacniya u bilaabo waa ma jirto inuu salaad ku jiro hadduu salaada ka baxana ama waa tasbiixsan ama waa takbiirana ilow gurigiisa aado faman rabbinaa wuuna soo maray ninkiibaa na soo maray wanaxnu anagoo cinda abidardaa abidarda agtiisa joognaa annagana abudarda waa saxaabi kalan ag joognaa ragga hadlay waa taabiciyiin ninkii baana soo marayoo keligiis ahaa fa qaala lahu abu darda baa ku yidhi kelimadna dheh tanfacunaana anfacda macnaa abu darda baa yidhi qul lanaa kelima kelimad noo dheh kelimadaasoo na anfacda anaga kelima kelima noo dheh oo tanfacunaana anfacda walaa taduruka adna aan ku dhibin macnaana wacdi oo wax noo sheeg kelimadnana dheh annagana wax noo tartaa adigana aan markaa ku dhibin qaala wuxuu yidhi bacata rasuulkaa diray sal alla alay slam sariyatan koox faqadimad way soo gashay fa jaa'a rajul nin baa yimid oo minhum ayay ka mid ah fajalasa wuxuu fadhiistay fi lmajlisi meel la fadhiyo alladii kaasoo yajlisu fiihi rasuulku uu fadhiya sal alla calayh wasalam ayuu yimid fa qaala lirajul nin baa wuxuu ku yidhi ilaa janbihi dhinaciisa joogay low ra-aytanaa haddii aadna arki lahayd xiina waqtigii iltaqaynaa aan la kulannay xiina iltaqaynaa markii aan kulannay naxnu annaga iyo wal cadowa cadowgii oo fa xamala uu ku qaaday fulaanun hebel oo watacana uu duray macnaa nin gaal ah intuu seeftii kor ugu qaaday nin muslim ah yuu ku dhuftay kii gaalka ahaa fa qaala markaasuu muslimkii yidhi khudhaa iga qabo khudha minii xaggayga iga qabo wa ana algulaamu alghafaariyun wiilkii reer ghafaari baan ahay ninkii reer ghafaari baan ahee jug buu ku sii iga qaba buu yidhi kayfa taraa seed u arki lahayd fii qowlihi qowlkiisa nebigana wuu fadhiyaa golihii ummad baa markaa fadhisaa nin baa nin kale su-aasha weydiiyey maxaad ninkaa u arki lahayd qaala wuxuu yidhi maa uraahu arki maayo ilaa qad batala inuu buray maahane ajruhu ajirkiisa ninkai ajirkiisii waa buray iga qabo anoo heer hebel anoo ina hebel ah markuu leeyahay faam buu ula jeedaa macnaha marka ajirkiisii inuu buray ayaan u maleeyaa fa samica bidalika aakharu nin kalaa maqlay fa qaala wuxuu yidhi maa araa bidalika ba'san ana dhib uma arko in inta dagaal islaam iyo gaalo aada gasho xabadii aada ku dhafatoo tiri iga qabsoo dharacad ku siiso dhib uma arka buu yidhi nin kalena tara fii qawlihi qaala wuxuu yihi maa uraahu uma malaynayo kii horaa dhahay ilaa qad batala ajru inuu buray maahane fa samica bidalika aakharu nin kalaa maqlay faqaala wuxu uhi maa araa bidalika ba'san baas uma arko ani fatanaasaca way doodeen ajirkiisaa buray iyo ma burin waa buray ma burin xataa samica rasuulku ilaa uu maqlay sala allahu calayh wasalam faqaala wuxuu yihi subxaana allah nabigaa dhahay allaa nasahan laa ba'sa baas ma laha an yu'jara qofka in la ajir siiyo wayuxmad haddana la amaano qofka inuu ilaahay dartii wax u sameeyo mar walbo hadday dadku amaanaan inuu ilaahayna dadkii amaanay haddana ajir sii siiyo ilaa agtiisa kuma cusla oo qofku mar walba uu yahay qof ilaahay dartii wax u samaynaya haddana wixii fiicnaa ee uu qabtay dadku ay ammaan intay u sameeyaan ilaahayna uu ajir ka siiyo taabaasi kuma sugnaa fara'aytu abadardaa baan maqlay sura ku farxay bidaalika arrinta arrintaasuu markaa ku farxay wajacala wuxuu guda galay yarfacu ra'sahu ilayhi inuu madaxiisa kor ugu qaadaya ninkii oo wayaquul uu leey anta samicta dalika min rasuuliillaah adimaa rasuulka ka maqlay arrinta fayaquulu nacam buu dhahay ninkii sahal ahaa famaa zaala ma uusan ka zuulin yuciidu calayhi inuu ku celcelinayo uu leeyay admaa ka maqashay nebiga adimaa ka maqashay xataa inii la aquulu ilaa aan iriba layar layabrukanna kan wuxuu ku fadhiisan doonaa calaa rugbatihi jilbihiisa jilbuhu ku fadhiisan doonaa aad buu ugu farxay qaala wuxuu yidhi famara binaa haddana wuuna soo maray yowman aakhara maalin kale faqaala lahu abudardaaba wuxuu yidhi kalimatan kelimadna dheh tanfacunaana wax noo tarteenna anfacda walaa taduruka ahna aan ku dhibin qaala wuxuu yidhi qaala lanaa rasuulullah rasuulka wuxuu noo yidhi almunfiqu mid ka bixiya cala alkhayli fardo cala alkhayli waa ricaayadeeda iyo cabitaankeeda iyo calasiinteeda iyo wixii lamid ah muraadkana waa fardaha jihaadka loo diyaariyey qof allaala qofka nafaqeeya cooskii biyihii waxay u baahnaayeen siiya kal baasiti yadahu mid gacantiisi fidiyey bisadaqati sadaqa u fidiyey laa yaqbiduhaa oo aan laabin buu lamid yahay faras ilaahay dartii loo calfinayo loogu talagalo loo diyaarinayo qofka masaruufka iyo biilka ku bixiyaa kalbaasidi yadahu bisadaqati waa midka gacantiisay sadaqa ku furan tahay laa yaqbiduha waan la laadi huma mara binaa yowman aakhar buuna soo maray haddana faqaala lahu faqaala lahu abudarda wuxuu ku yidhi kalimatan haddana kelimad na dhahoo tanfacunaa na anfacda walaa taduruka adna aan ku dhibin qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi nicma rajul nin waxaa u fiican qurayma alasadiyu ninka lagu magacaabo lowlaa tuulu jummatihi tima dheeraantiisa haddaysan ahaan lahayn iyo wa isbaalu iisaarihi hoos guntigiisuu dhulka ku jiidaa labadaasuu ku xun yahay meehe wallaahi ninka lagu magacaabo qorayma alasadiyu nicma rajul waaye macnaha rag oo dhan ninka u fiican laakiin timihiisa dhaadheer hoosguntayn dhulkuu ku jiidaa fa balaqa way gaartay khurayn ayaa hadalkii gaaro waxa la dhahay rasuulku saasuu ku yidhi fa akhada wuxuu soo qaatay shafratan midi ama sakiin faqataca biha wuxuu ku gooyey jummatahu timihiisii wuu jaray macnaha ilaa udunayhi ilaa dhegaha ayuu keenay wa rafaca isaarahu hoosguntigiisiina kor buu u qaaday ilaa ansaafi saaqayhi ilaa saaqaynkiisii shanshooyinka ama lugaha inta dhaadheer dhexdooda ilaa uu keenay macnaha rasuulka habkuu dacwada u gudanaya fiiri sal alla alay wasalam ninka markaad ammaanto xaqna aada u sheegto dur buu u qaataa nicma arajul hebel wallahi hebel hebel nin fiican waaye laakiin hadday taas ahaan lahaynaa waa sii fiicnaan lahaa macnaha dur buu qofku u qaadanayaa rasuulku wuxuu xadiis kale ku yidhi nicma rajul cabdullaahi cabdullaahi baa nin u fiican hadduu habeenkii dukan lahaa maalintaa wixii ka dambeeyey qiyaamuleylkana tegin waxyaabo fara badan uu nebigu saa yeeli jiray ayaa markaa jirtaa marka ninkii isla markii wuxuu soo qaatay saaloonkii buu tegey amase timxiirihii kadib buu timihii jaray uu ilaa uduldhegaha geeyey macawistiisiina kor buu usoo qaaday baa la yidhi Eh, eh, markii arintaa dhacday huma kabacdi mar rabbina wuuna soo maray ninkii yowman aakhara maalin kale faqaal lahu abudardaaba wuxuu ku yidhi kalimatan kelimadna dahoo tanfacunaa wax noo tarta walaa taduruka adna aan ku dhibin kelimad adigana aan ku dhibaynin annagana wax noo taraysaa dheh buu yidhi noo dheh qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi baan maqlay yaquul asagoo dhahaya inakum adinku qaadimuuna waxaad u gelaysaan waxaad u gelaysaan macnaha calaa ikhwaanikum walaalihiin fa aslixuu rixaalakum rixaashiina hagaajiya wa aslixuu libaasakum labiskiina hagaajiya xataa takuunuu ilaa aada noqotaan xataa takuunuu ilaa aada ahaataan kaannakum shaama fi nnaasi si dadka dhexdooda shaama markaa ku ah aada ku noqotaan dad soocanoo fiicanoo wanaagsan faina allaha ilaahay laa yuxibu ma jecla alfuxsha xumaanta ma jecla wala tafaxush xumaan iska doondoonkana ma jecla dadku waa lab midaaba xumaanta caada caadaw ah midna mada yaqaane u iska doondoonaya iska dhigdhiga labadaba ma jecla ilaahi subxaanahu watacaala rawahu abu daawud biisnaadin xasan ku wariyey ilaa qays bin bishri ninka lagu magacaaba maahane faاkhtalafuu waxay isku khilaafeen baa la yidhi fii tawfiiqihi iyo wa daciifintiisa iyo tawfiiqiisa in ninkan fiqo laga dhigo nin lagu kalsoon yahay oo xadiistiisa la qaato iyo in la daciifiyo la dhaho ninkan lama qaadan karo waqad rawaa lahu muslim muslimna wuu wariyey wacan nabi saciid alqudri qaala qaala rasuulu llahi wuxuu yihi nabiga isratu lmuslimi qofka muslimka ah hosguntigiisu ilaa nisfi saaq waa lugta dhexdhexaadkeeda walaa xaraja dembi kuma jiro ow laa junaaxa ma dembi maa waa isku macno fii maa baynahu wa bayna alkacbayn ansaafka dhexdhexaadka lugta ilaa anqowga in la geeyo famaa kaana laakiin wixii ahaada asfala min alkacbayni aanqowyaalka wixii ka hoos maraa fahuwa fi naari naartay dhex ahaanayaan buu yidhi rasuulka sal allau calayh wasalam waman jara isaarahu bataran qofkiisii kibir ah nacabistiisa dhulka ugu jiidana lam yandur illah ilayhi ilaahay ma eega subxaana wa tacaala rawahu abu daad baa xadiiskaa biisnaadin saxiix ku wariyo can ibni cumar radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi marartu calaa rasuuli illaahi rasuulka dushiisaan soo maray sal alla alayh wasalam wa fii izaarii hoos guntigaygo istirkhaa'a raaracsan macnaha aan qawga hoos u dhaafay ayaa nebiga soo maray faqaala wuxuu yidhi yaa cabdallah cabdullaahiyow irfac cizaaraka kor u qaad macaw farafactu kor baan u qaaday huma qaala zid ku dar fazidtu waan ku ziyaadiyey famaa ziltu kama aanaan zuulin kama aanaan zuulin ataxaraahaa inaan ula qasdo oo aan saas ku socdo bacda markaa kadib faqaala bacdu alqowm baa waxay u dhaheen ilaa ayna ilaa intee geysay faqaala wuxuu uhi ilaa ansaafi saaqayn saaqaynka nuskooda rawahu muslim ba xadiidkaa weriy wa canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam man jara thawbahu qofkii maradiisa jiida khuyalaa'a si kibir ah lam yandur illah ilayhi ilaahay ma eega xaggiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama waa ragga faqaalat umu waxay tidhi kayfa tasnacu nnisaa dumarku sidee yeelayaan biduyuulihinna darifteeda darifta marada sidee yeelayaan macnaha oo mar allaala markii ragga saa la yidhi raggu gabdhuhuna xagiigeynayaan qaala wuxuu yidhi yubkiina shibran waxay dhaaricinayaan shibri macnaha hal taako marka ansaaq saaq la joogo lugta dheer dhexdhexaadkeeda hal taakay ku darayaan macnaha ee dumarkii qaald waxay tidhi idan tankashifu aqdaamuhunna gomdahooda la arkayaa waayo haddii haltaaka lagu daro iskaashana ma wataan markay lugta kor u qaado meesha cad ee lagu soconaayo ayaa markaa la arkaa seela yeela qaala rasuulku wuxuu yidhi fa yulqiinuhu diraacan waayahee dhudhun ha raariciyaano laa yasiidna yayna ka siyaadini marka insaafka ama lugta dhexdhexaadkeeda la gaaro la joogo mara dhudhun la raariciyey dhulkay imaanaysaa saasaa marka dumarkuna ay samaynayaan bilcagsi maanta in ilaahay lala dagaalamaad moodaan raggii waxaa la yidhi kor u qaada hoosay u dhigeen gabdhihii waxaa la dhahay hoos u dhiga koray u qaadeen gabadhi baad arkaysaa iyadoo dirac macba wadanan marka hore waxaan fiicnayn ba iyadoo wadatay koraba loo sii qaada haddana hadday kaaga sii daran tahayba wixii saas ahaayaa haddana inta kor ay u qaado iyo kor usii qaadaysaa wax muuqda wax qarsoon iyaanba markaa jirin marka saa darteed aada ha loo dadaalo si fiican labiska ha loo qaato rag iyo dumarba rawaahu abu daawud xadiiska wariyey iyo watirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiix xadiidku xadiis xasan ah oo saxiix ah saas waaye ayuu markaa yiri idan aad aad ha loo dadaalo labiskana sidii loogu talagalay ha loo qaato ragguna ha qaataana habkii loogu talagalay dumarkan ha u labistaana sidii loogu talagalay diin la dagaalankana aan iska dayno baabu istixbaab tarki tarafuci fi libaasi tawaaducan baanu geli doonaa haddii rabbi yiraahdo adoo dhar qaali ah oo qaali ah oo qaali ah heli kara inaad dhar iska raqiisa ah gabato dhar iska raqiisa ah inaad gabato dukaanaha qaarkood surwaalka waxaa la gadaa shan boqol oo doolar mid aan ka dhicin oo sidiisoo kale ah dukaamada qaarkood waxaa lagu gadaa laba boqol ama boqol iyo konton ah kaa iska soo qaado cambuur hal habeen la gashto sida dumarka gobolka mid ay sameeyaan hal habeen baa la gashanaya habeen labaad la gashan maayo weli habeenkii o dhan la wadan maayo waa inta gabadha la gurigeynayo keliya a ah, waxaa la iiliyaa baa yidhi kun dollar ama kun iyo shan boqol oo dollar waa halkaa habeen keliya waa la soo noqonaa waa la dhigaa arooska kale ku kalaa lasoo gataa kaana markaa wuu jiraa waxaad heli kartaa isagoo kasii fiican oo dhibna lahayn oo wax mashaakil aan lahaynoo soddon dollar ah soddon dollar ah ayaa la helayaa konton iska dhehba boqol gaarsii gabda iska jifaan jecele laba boqolba gaarsii waa dirac keliya la marayaa marka xaalada noocaasaana loogala hadli doonaa baabka nagu soo socdo haddii rabbi yiraahdo marka aad yaad u dadaalo walaalayaal khayrkii wanaagana ha lagu dadaalo tasarufka faraha badan israafka faraha badanna aan iska dayno wax fiicanaadna xiratay wax khayr badanna waad wadataa wax fiicanoo sharaf lehna waad wadataa waana kuu raqiis wax badan oo badan oo badan faa-iidana aan lahayn ciqaabna aada ku mutaysanayso ayaa markaa jira marka saa darteed ilaahay ha laga baqo kheyrkii wanaagana ha lagu dadaalo israafkana aan iska ilaalino ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa aan wax u horumarsano hal diracoo aada gashato oo dadku ay saas kuusoo wada eegaan hal habeen janna ku geli maysid ilaahi subxaana watacaala aada iyo aada u hormarsada agtiisa wax yar aan qaadano wixii nooga soo harana aan koonka u shubano aan bengiga raxmaanka dhigano si ilaahay xaggiisa beri khayr iyo wanaag aan markaa ku gaarno markaasaa gacmihii oo dhan wada xinno oo wada cillaan far kasta waxaa ku jira laba faraati far walba laba faraati baa ku jirtaa shan jijin intay ku jirtaa gacanta midigta ah lixna waxay ku jirtaa gacanta bidixda ah ee cambuur kun doolar ahna jirkuu saaran yahay hadda beryahan waxaa la soo baxayba xabadka liftiisa xinaan la mariyo xabadka inta intaasoo dhan meelaan la sheegi karin hadda dhexdiisa kullaasoo dhan in la wada mariyo xino la sharsharxo loof lagu sabiro heerkaasaa la taagan yahay markaasay gabadha markay meesha tagto habeenkii markay soo laabato madax xanuun qandho mashaakil dhibaato ishu waa dhib badan tahay markii qof aan heli karin uu saa kuusoo fiiriyo qofaan heli kara markuu saa ku yiraahdo inta xaaladaadu ay tahay maxaa xaggee loo socdaa waa dhibaato aad aad u weyn markaas habeenkii dhan si loo maqlo shaqshaqshaqshaca laga siina gacmihiisaana loo dhaqaajina markailaan qaaraa lasoo jeedina <laughs> dadka gobol kamid ah ila waxaan ka marayna xaqan waqta wabilahi tawfiiq allahu subxaana wa